alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi alamiin wcala aalihi waصaxaabatihi ajmaciin ama bacdu faxadaanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu صaalix bn cabdillahi alcusaymiy gafar allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila sfyan bn cuyayna can camr bni diinaar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu calayh waslem alraaximuun yarxamuhum اraxmaan irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi اsama wmin طaraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuula اlmutuun khaasatan usuula xadiid اlmustafa wاrasuul اlmujtabى salى allahu calayh wcla aalihi waصaxaabati ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlaajil fahada huwa almajlis alkhamis walarbacuun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaab riyaad الصaalixiin ilimaam الnawowi caleyh raxmat اllah fii leylat الsabt الsaabic min shahri muxaram cami alfi وarbacumiya وamaani وalaaثiin hijrat اlmustafa salى اllahu alيh ali waslem ضimna silsila duruusi xadiid اlmustafa salى اllahu alيh ali waslem bada bkitaabi اlarbiciin waاntihaءa bالsunan والصaxiixayn ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaqna ikhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbiاlijaabati jadiir majliskan waa majliskii shan iyo afartanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الصaalixiin imaam nawowi caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen sabti ah todoba bisha muxaram ama bisha koobaad kun afar boqol sideed iyo soddon hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam kitaabkana waa kitaab alfadaa'il ayaan ku soo jirnay baabkana waa baabu fadli alsafi alawali والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراس فيما بينها والتراس فيها fadlu aلصف الأول safka hore fadliga u leey ayuu baab yahay iyo wاlأmri faridliis faro biitmaami الصufuufi suufta in la taam yeelo alwali ee horayso iyo wa taswiyatihaa simitaan ayada la simo iyo wataraasi isku dhejin laisku dhejiyo fiihaa ayada gudaheeda safka gudihiisa laisku dhejiyo ayuu u baab yahay baabkan weeyaan fadliga uu safka koobaad leeyahay iyo farid liisfaro in saf walba kan ka horey la dhammaashatiro oo saf labaad aanan la bilaabin ayada on safka hor la dhammaashtirin safka hor laftirkiisa ama kan labaad ama kan ku xigaba intana isaga dhexdiisa liisu dhaweeyo oo lisku dhejiyo weeyaan xadiidka kun iyo laba iyo siddeetanaad wa can jaabir bni samrata radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir kharaja calaynaa waxaa nagu soo baxay rasuul lah rasuulka all sal allahu aleh wasalam faqaala wuxuu yidhi alaa tasufuuna miyaadan safaynin kamaa tasufu siday u safato almalaa'ikatu malaa'igta cinda rabbiha rabbigeeda agtiisa markii ay joogta siday u safatay miyaadan u safanaynin faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allahyow wa kayfa sideebay tasufu u safataa almalaa'ikatu malaa'igta cinda rabbiha rabbigeeda agtiisa markii ay joogta qaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salatu wasalaam yutimuuna waxay dhammaashatiraan asufuufa safafka aluwala oo horeeya ayay dhammaystiraan wayataraasuuna way isku dhejiyaan fi safi safkana isku dhejiyaan weyaan isku dhoweeyaan aad aad rawahu muslim xadiidkan nabigeenna calayhi salatu wasalaam wuxuu isku shabahayaa malaa'igta allah subxaana wa tacala markay caabudayaan oy rabbi subxaana wa tacaala u safan yihiin sida ay u saftaan ayuu nabigeena u sheegay calayhi salatu wasalaam saxaabadiisa markaasuu leey adinkana maad sidaas samaysaan saxaabadii way weydiiyeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dariiqadiina waa u caddeeyey sala allahu caleyh waali wasalam marka salaada marka lagu jira in safka koobaad la xiro kan labaad kan saddexaad kan afaraad waa sidaas laakiin sax ma ahan in safka koobaad la xiro kii koobaad markuu dhammaystay kii labaado nuska mid saddexaad in la bilaabo waa dhib badan tahay weliba hadda masjidkeenna qaybtan dhexdaa ay arrintaa ka dhacdaa salawaadka qaar khaasatan salaada fajir oo kale oo sufuufta qaar waa munqatic waa go-on yihiin tiirashaas ku jira ayaa dhibkeena marka tiirashaa ku jira awgeed ayaa dad waxay keenaysaa inay sufuufta dambe ay ka bilaabaan safki marka inqiaaci marka hal saf kuma jira kan koobaad ku jira oo qaybta dhexda ah kan labaadu ku jira wa calayhi marka eh, in sufuufta maadaama masjidku buuxsama masjidku buuxsama in safkaas munqaicana loo aabi yeelin saasaa asal ah laakiin masjidka duusan buuxsamaynin in safka munqatica laga tago go-on oo tiirarka iyo waxyaabahaas ay dhex gelayaan oo sufuufta caadiga la dhammaystira saasaa asal ah. laakiin haddii ay dhacdo in masjidka uu buuxsama oo laba jeer buu buuxsami doonaa in min alawal saf uu noqon doona in la sii dhammaashtiro ayaa haboon weeyaan waalcilmu cinda allahi casa wajal xadiidka kun iyo saddex iyo siddeetanaad wacan abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuula rasulka al sal allah alay slam qaala nabigeena wuxuu yidhi low yaclamu haddii u ogaan lahaa low yaclamu annaasu dadkii dii ay ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka ku sugan iyo wasafi safka uma intaa kadibna lam yajiduu aynan helaynin ila an yastahimuu calayhi inay qorri tuurtaan mooyane lastahamuu caleyh way u qori tuurnaayeen mutafaqun caleyh xadidkan waa noo soo hormaray xadiidka kun iyo afar iyo siddeetanaad wacanhu abi hurayra waxaa lagu radia allahu tacala canhu ardahu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasuulu lah rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay waslam khayru sufuufi arijaali ragga safafkooda kan ugu khayrka badan awaluhaa waa ragga sufuuftiisa ama sufuufta ragga kan ugu muxuu ah shar badanna aakhiruhaa kan u dambeeya weeyaan wa khayru sufuufi nisaai haweenka sufuuftooda kan ugu khayrka badan aakhiruha waa kan u dambeeyo wa sharuhaa kan ugu sharta badanna awalowhaa kan u horeeya rawahu muslim ragga iyo dumarka nabigeena calaih sala sl masjidkiisu ay ku wada tukan jireen dumarkana gadaal ay ku tukan jireen raggan hore ay ku tukan jireen marka nabigeen wuxuu leh alayh sala ragga sufuuftooda waxaa ugu khayr badan kan u horey dumarkana kan u dambeeya waxaa ugu shar badan marka kan ragga u dambeeyo iyo kan dumarka u horeeya intaa waxaa laga cararayaa in fitno ay dhacdo oo raggii cawradoodii ilaa dhar badan lama xihan jirin dhar badan meesha ma olin goobusta yaroo msida carruurta o kale qoorta lagu xirta iyo wax lamid ayaa la xihan jiray dumarkani muxuu ahay iyaga laftirkooda dhar badan ma haystaan marka waa calayhi in cawradii ay daahirto amaba xitaa laisku dhowaada ama fidno ay ka dhacdo ayuu nabigeenna calayhi salaa slam arrintaa diidayaa arrinta iyada marka waxay u tahay runtii arrin raadci ah oo muhiima haweenka muslimaadka oo masaajida yimaado inta badan hadda masaajidu ay kala go-on yihiin oo dumarkiina waa meel ama dabaq sare raggina waa qaybta hoose amaba qaybta dumarka way xihan tahayba laakiin codkooda inay dhowraan maadaama jirkoodii iyo araggoodii uu qarsoon yahay laakiin dhanka kale inay ka dadaalaan oo codkoodii ay ilaaliyaan oo mxu masjid tashwiishka iyo waxyaabahaas dhibka keeni kara ay ka dhowraan waa shay loo baahan ya weyaan wailaa waxay ku sifoobayaan inay noqdaan kugu sharta badan sufuufta kuwa sharta badan ay noqdaan khatar noqonaysa weyaan maxaa yeeley loo diiday safka inay usoo hormaraan waxaa fitna in laga aamin noqdo darteeda loo diiday oo gadaal in ay maraan ayaa muxuu ahaa loo fadli badnaysay haddii marka wixii safka ku saabsanaa wax ka dheeri ay timaado marka oo cod dheer iyo waxya la mid ah waa waxay dhibaata marka arrinta yada arrin la ogolyahay ma ahan weyaan <clears throat> xadiidka rawaahu muslim xadiidka kun iyo sideean iyo hanaad han iyo sideetanaad abi saciid waxaa laga wariy alkhudri radi allahu tacala anhu ardahu ana rasul rasulk a sal slm ra'a wuxuu arkay fii asxaabi asxaabtiis wuxuu ku arkay ta'ahuran dibdhac ayuu ku arkay ta'ahurka marka amaba salaada ha kadib wa huwa alaslu amaba cilmi barashadii ha kadib dhaceena weeyaan faqaala lahu nabigan wuxuu yidhi calayhi sala slam taqadamuu war soo hormaray weliba hadda markii aad utamuubida ay tahay inta badan waxaa weeyaan salaadda ayay aad ugu muuqanaysaa weyaan siyaaqana waa salaadda lagu jiray taqadamuu war soo hormara oo fatamuu bi igu dayda walyatama haidinku dayda bikum adinka oo haydin fiirsada man bacdakum dadka idinka dambeeya ama qofka idinka dambeeya ha idinku dayda weeyaan laa yazaalu kama zuulaan qowmun qola yata'haruun ay dibdhacaan xataa yuahirahum allaahu ilahay ilaa u ka dibdhiga inay dibdhacaan kama zuulaan rawahu muslim xadiidka nabigeena calayhi salaa slaam wuxuu caddaynayaa markuu saxaabada ku arkay dibdhac oo soo dibdhaca iyo wax la ah ayaa nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam warsoo hormara oo dadka waxaa weeyaan igu dayda adinka noqda dadka idinka dambeeyana adinkaa idinku daydeena maxaa yeelay rabbiga subxaana wa tacaala dad kama zuulan cafwan inay ka dibdhacaan khayrka salaaddii wixii ay dib dibkaugu kadibdhacaan ilaa uu rabbigan kadibdhiga weyan oo gadaal la mariyo weeyaan gadaal la mariyo marka in loo degdego khayraadka oo loo hormaro oo muxuua lagu dadaalo oo dadka u horeeya fastabiqu lkhayraat war khayraadka u dhaqtama u baratama in lagu dhaqda ayaa loo baahan yahay weyaan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa oo culimmada ay ka istinbaateen imaamka cidda aan arkaynin ood u muuqanin oo laakiin cid imaamka u jeeda in salaadiis ay ansaxayso marka ay ka qaateen weyaan wasaaishan kaloo hadda cusub oo taqriiban laiska arkay wixii la mid ahna kolayba nawaaishay ka mid tahay culimadana way ka hadleen <clears throat> xadiidka kun iyo lix iyo siddeetanaad wacan abi mascuudin waxaa laga radi allahu tacala anhu qala wuxu abi mascuud qaala kaana wuxuu rasulula rsulka wuxuu ay sal l slm yamsaxu mid mariyo manaakibanaa garbahanaga gacantiisa mariyo fi salaati markuu salaada nabigeen markii salaadda aan gelayna weeyaan kaana wuxuu ay rasul rasulka sal slm yamsaxu mid gacantiisa mariyo manaakibanaa garbahanaga ayuu nabiga marin jiray fi salaati markuu salaadda muxuu ahaa noo safaa weyaan marka salaada lagu jira maan marka salaada noo safaa weyaan wayaquul nabigan wuxu dhihi jir alai slat istaw war istoosiyaay oo sinmay walaa takhtalifu ha isdabamarina oo ha kala qalloocanina weyaan fatakhtalifa kadibna ay qalloocata oo isbarbar marta quluubakum qolubtiina iskhilaafta weyaan liyaaliyani ha ila soo xariiro liyaaliyani ha ila soo xariira minkum adinka xaggiinna ululaxlaami dadka cuquusha iyo deganaanta u saaxiibkaa ah, iwanuhaa cuquusha weyaan dadka degan oo cuquusha lah oo culculus hay ku soo xigsadeena weyaan uma intaa kadibna aladiina kuwa kusoo xigsadeena yaluunahum kuwa ayaga cuquusha iyo nuhaaga kusoo xiga weyaan uma intaa kadibna aladiina yaluunahum kuwa kusoo xiga weyaan marka ragga safka horegala nabigeena cala sla slam wuxuu yiri dadka caqliga raajixa lah iyo ragga waxaa weyaan degan dadka ayaga ha ila soo xiriireen maxaa yeele wax kastaa ku dhici kara imaamkii salaaddii wax walbaa imaan kara waxaana noo caddayn doonta insha allahu tacala axaadiista kale oo waxaa weeyaan dadka cilmiga iyo fiqhiga iyo muxuu ah qur-aanka xifdigiisa ku fiican inay suhuuftooda ku hormaraan ayaa waxa culimmada in badan ay ka hadlaan adiladana in badanoo ka mid ah ay caddaynaysaa weeyaan rawahu muslim xadiidka kun iyo toddoba iyo siddeetanaad wacan anasi waxaa laga radi allahu tacala canhu anas bn mali qal wuxuu yidhi anas bin malik qaala rasul la wuxuu yih sal slam sawuu war simay sufuufakum safaftiina sima faina taswiyata saf safka oo la sima min tamaami asala salaada dhammaashtirkeedu aad ka mid yahay weyaan muttafaqun calayh wa fii riwaayati bukhaari bukhaari riwaayadiisa waxaa ku sugan faina taswiyata sufuufi sufuufta oo la simo min iqaamati asalaati salaadoo la aqiimo ay ka mid tahay weeyaan xadiidka kun iyo sideedi sideetanaad wa canhu anas waxaa laga wari radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi anas uqiimat isalaatu salaadii ayaa la aqimay fa aqbala calayna waxaana soo aaday rasuulula rasulka al sl wuxuuna la soo aaday biwejhi wejigiisuna la so aaday nabigeena alai slat slam fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu salaam aqiimuu war oogaay oo toosiya aqiimuu war toosiyay sufuufakum safaftiina toosiya fainii aniga araakum waxaan idinka arkaa min waraa'i dahrii dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaa weyaan min waraa'i dahrii dhabarkayga gadaashiisa ayaan idinka arkaa rawahu lbukhaari bilafdihi xadiidka bukhaari ayaa lafdigan wariyey wa muslimu bimacnaahu imaam muslim macnihiis ayuu wari weyaan wa fii riwaayati albukhaari wa kaana axadunaa midkanaga wuxuu ahaa yulziqu mid ku dhajiyo mankibahu garabkiisa bimankibi saaxibihi saaxibkiisa garabkiisa ayuu ku dhejin jiray waqadamahu gomadiisana biqadamihi ay biqadami saaxibihi qofka saaxiibkiisa gomadiisa kudhejira lugtiisa ayuu kudheji jiray xadiidka nabigeena caleyhi salatu slaam salaadii aa la aqimay uu leeyahay marka salaada la aqimay saxaabiga waxaa werinaya la yihahdo anas bin maalik radia allahu tacala canhu ardaa markaasaa nabigeena markii salaada la aqimay ayuuna soo xagganaga usoo jeestay markaasaa nabigeena wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam war sufuuf toosiya oo isku dhajiya maxaa yeelay gadaal baan idinkaga jeedaa hadihi min mucjizaati nabiyi sal allahu aleh ali wasalam mucjizaadka nabiga ka mid ta alah sala slam annaga qofkii hor iisoo jeedo inay muraayad hor taallo ood ka fiirsada waa gooni sida baabuurta oo kale laakiin qof kaa dama inaad aragto ood dhabarkaada xaggii iska aragto waxaan suuragal ahayn weeyaan laakiin nabigeenna calayhi salaatu salaam waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadkiisa ah oo qofka ka dambeeyo iyo suuf ka dambaysa nabigu arkay calayhi salaatu salaam mucjizaadka nabiga walaa yanaama qalbuhu qalbigiisa inuusan mxuua ah, inuusan hurdin indhahan uu nabiga isku hay alayh salat slaam oo indhaha aad ka hurda waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka nabigeena calayhi salaatu marka nabigana wuxuu marka waa idiin jeeda waxaad samaynaysaan istoosiya oo dad toosa noqda weeyaan markaasa saxaabada waxay samayn jireen garbaha issaari jireen labada garaba issaari jireen garabkii laazim maaha labada qof garabkooda mid baa dheer midna waa gaabanya inaad labada garab sinaadaan xagga dhirarka ma laakiin xagga isku qunaanta isku toosanaanta waa inay labada garab ay sinaadaan walow sidaaba ha noqdeene walow sidaaba ha noqdeen lakiin labada garab inay isku aadan yihiina muhiima waxaa noo imaan doonta insha allahu tacaala in uu nabigeenna calaih sala slam leeyahay ha la simo qoora qoorta culimada qaar marka waxay u fahmeen qoorta la sheega inay tahay garabkii wax hadda ahay ikhtilaaf weyn ma jiraan waxay leeyihin qoorta waa kala dheerta oo garbaha ba waa kala dheeryihin sooma garbaa dadka miyaa wada sima waa ma ima sina qoortina waa saas oo kale muhimadda qoorta laga hadla waxaa weyaan cabirka koro ma ahane waa cabirka balarka ah inay saa iskugu aadan yihiin ayaa la rabaa inay saa iskugu aadan yihin ayaa la rabaa weyaan walow qoortooba ha dheeraato walow madaxooba ha dheeraado walow garabkooba ha dheeraado laakiin labadii shay amaba qoor ha noqoto ama garab ha noqdo amaba ha noqoto muxuu ahaa madax ha noqde inay wixii isku aadanaadaan ayaa muhiim ah weyaan marka in saa la iskugu aadiyo ayuu nabigeena faray calayhi salaatu wasalaam saxaabadii marka waxay jireen garbahooda issaari jireen kadalia waxay saari jireen labada gomadna ay saari jireen gomad issaarka marka dadka qaar aad bay ugu dadaalaan inay sunnada abaqaan oo waxaa weye cirbaha iyo farahay sida ay isu saaraan aad bay ugu dadaalaan mararka qaar waxaa dhici karta marka qofka inuu sunnadii sidii ay ahayd u abaqo mararka qaar waxaa dhici karta inuu qofka ka yaragaabiyo mararka qaarna waxaa dhici karta inuu qofka dhibta dadka dhibaateeyaba ninbaa muxuu ah faryarada faryadiisaas ka daciif dadka waa kala duwan yihin dad baa waayeela dad waxaa macno badan ma farti waa iska tacbaan haddii saa loo taabta waa iska xanuunaysaa nin marka muxuu ahaa eh, weligiiba aan buut xiranin oo sunnadiin aad muxuu uga xamaasaysanaa marka dhinac ku qabani markaasuu lugti lugti markuu ka durjiya buu sii saari markaasaa farti laga yaaba inuu ka dhaawacmaba dad qaar ay ku dhacdaa dadka qaara muxuu ahaa kaga cararaan masaajidda qaarna ay ku tukadaan ayagoo ka cararayan in muxuu aha cirabta la saaro oo dadka qaara mugta imtixaan ah qolyaha baakistaanta iyo hunuudda iyo waxyaabahaas ma ogola ayaga in la saaraba nin walba waxaa weeyaan wuu kaasii cararaya ka cararaya mar maa inu saf kaaga baxaba kuwaas waa wahshaad ayagano dhib badan laakiin markii sunnada la dabaqaa waa in qofka si naxariis loo saaro laakiin inaad bahasha qofka ku riixo kuma kakabo sax maaha waa lagu dhibaatoonaya marka lugihii in la simo unbaa muhiima laakiin qofkii mararka qaar waxaa laga yaaba dadka qaar inay qalloocin karin oo qaar waa lagu kala duwan yihin qaar lugohoda iska toosan yihin qaarna lugohoodii waa sidaas kuwa ayagaa marka bishiqi lanfus ay ku soo leexinayaan mararka qaar haddii marka ay ka yara dabacdo in muxuu ahaa unbaasha dusha laga saaro lagu dhibaatay mararka qaarna xataa qofka eh, sunada dabaqana lugihi waa laga yaba dadka kala duwan yihin dad baa laga yaba inay lugahooda ay leeyihiin sifin iyo waxyaaba muxuu ahaa waa taqaanaan dadka isku nooc maaha qaar mogta lugaha ay yara jeexjeexan yihin soo ma taqaanaa dadka inkastoo beryahan boodkii marka la qaatay wixii ay iska inta badan dhammaadeen laakiin dadkii in la muraacay sunnada in la ilaaliyo muminiinta aan la dhibin tan waa sunno in la ilaaliyo muminka in la dhibana waa xaaraan marka haddii sunno iyo xaaraan ay isu yimaadaan maxaa la dabaqayaa maxaa laga muxuu ahay sunnadii xagga la dhigi mararka qaar dadka qaar waa dhaawac marka waxyaabaas kulle in la ilaaliyo sunnada abicitaankeeda iyo qofka muminka kugu dhegan inaadan dhibaataynin in labadaba mxuu ahaa lisla ogaado waana laiswaafajin karaa bifadl illahi caza wajal waxba dhibaatma inaad sunnadii dabaqdo ood qofku halkaa lugta ku dhejiso aadna iska ilaaliso inaad dhibaatayso ood ku riixda mxu lugtaadii dadka qaar baraadla'aanay qofka lugta ay u saarayaan sida neef geel oo kale marka sax maanta ayada <clears throat> ayb xadiidka kun iyo sagaaliyo sideetanaad wacan nucmaan bn bashiir radi allahu tacala canhuma qal wuxu nucmaan bn bashiir samictu rasul rasulka allan ka maqlay sal allah alay slm yquul isagoo leh latusawunna waad simaysaan ood simaysaan sufuufakum safafyaalkiinna aw amaba layukhaalifanna allahu ilaahay baa isdabamarin doona bayna wujuuhikum wajiyaalkiinu rabbi isdabamarin doonaa war suhuuftiina waad simaysaan ood simaysaan haddaad sintaan waa khayr i wanaag wax laisdabamarina lama arka laakiin haddii aad simi weydaan rabbi subxaana wa wuxuu isdabamarin doonaa wajiyaalkiin oo khilaaf iyo dhibaato ayaa idinku dhici doonta ayuu nabigen leh alayhi salatu salaam marka culimada qaar waxay leeyihin waxaaba laga yaaba qofka in qoortiisa la wareejiyo oo gadaal la aadiyo ayaa suuragal ah ayay leeyihiin weyaan laakiin sida muuqata waa khilaafka weyaan adilo kalena ay taageeri doonta insha allahu tacala wa fii riwaayatin riwaayad oo limuslim ee muslim uu leeyahay ana rasul rasulka al sal allahu aleh wasalam kaana wuxuu ahaa yusawii mid sima sufuufana sufuuftana ayuu simi jiray xataa kaanamaa waaba iyado ilaa ay ayada oo xataa kaanamaa waaba isagoo yusawii nabiga ku sima biha iyada alqidaaxa leebabka leebka waxaa weye intaanan la gelinin birta hore oonan waxaa weeyaan baalashana lagu xirin qori toosan amaba laan toosan ayaa laga sameeyaa qidaaxa siduu nabiga mxuu sida loo simo kale amaba kaas siman isagoo ku simaa oo kale ayuu nabiga u safi jiray markii mxuu waxa waad aragteen qolyahan dhismaha waxyaabaha markay dhisayaan derbiyada iyo waxay wataan waxyaaba ay ku simaan sidaasoo kale ayuu nabigu u simi jiray calahi salaatsalaam suhuufta khaaatan fii awali اmri markii hore <clears throat> bilowga hore inta ay saxaabada baranin safuufta sida loo simo saasuu nabig ugu dadaali jiray ala sla sl lakin marka dambe wuxuu kaga kaaftoomi jiray inuu yih mxu safuuftaa la simo saasuu nabiga kaaftoomi jiray alah sla slam nacam kaanamaa waaba isagoo yusawi ku sima biha iyada alqidaaxa leebabkaas aan weli la baalin weeyaan xataa ra'aa ilaa uu nabiga ka arkay ama uu ka ogaaday annanaa annaga qad caqalnaa inaan ka fahanay canhu isaga oo wixii aad rabay loo safay oo nabigu u rabay inaan ogaanay ilaa aad ka ogaado ayuu nabiga saas ku waday weeyaan kadibna markuu saas ogaaday nabiga muxuu samayn jiray war sawfta gaajiya ayuu dhihi jir nabiga lama geli jirin faraha uma kharaja wuu baxay yowman maalin ayuu baxay fa nabigu u istaagay xataa kaada ilaa uu ka siga yukabiru inuu allahu akbar yidhaahdo fara'aa nabigu wuxuu arkay rajula nin buu arkay oo oh, baadiyan uu soo baxsan yahay sadruhu xabadkiisa min asafi uu safka soo baxsan yahay wuxuu ka arkay in soo joostiy miyuu arkay mise sidaan horey u sheegna nabigeena calayh salaat slaam dushuu ka arkay weeyaan fa qaala wuxuu yidhi cibaadallaahi addoommaha allow ayaa cibaadallah latusawunna waad simaysaan suhuufakum suhuuftiin aad simaysaan aw amaba layukhaalifanna allahu ilahay u isdabamarin bayna wujuhikum wajaalkin u isdabamarin doonaa oo khilaaf iyo dhibaato idinku dhici doonta isku ilaaliya arrinta ida weeyaan xadiidka kun iyo sagaashanaad wa bara bni caazibin radi allahu tacala canhuma qala bara kaana rasuula rasulka wuxuu ahay sal l slem yatakhalalu mid dhex maro oo dhex socda asafa safka min naaxiyatin daraf ilaa naaxiyatin darafka kale gaar intaasuu nabiga dhex jiray alai sla slam dhex marayaa araf ilaa arafuu nabiga dhexmari jiray alai slam suufta <clears throat> iyo safka weeyaan yamsaxu nabigu wuxuu gacanta marin jiray suduuranaa xabadyaalkanaga inay saman saas u firin jiri weyaan iwa manaakibinaa garbahanaga iyuu nabiga saas gacanta marin jira alai sla inay isku toosan yihiin wayaquul wuxuu dhihi jira laa takhtalifu waraa isdabamarina oo garbihii iyo xabadyadii ha isdabamarinina weyaan oo fatakhtalifa kadibna ay isdabamarta quluubukum quluubtiina weyaan wa kaana yaquul nabigu wuxuu dhihi allaha alla weyne iwa malaa'ikatahu malaa'igtiisa yusalluuna waxay ku sallinayaan cala safi اlwal ow cala safuufi اlwal safafta hore ay ku salliyaan weeyaan horena waan soo marnay salliga allah calaa cabdihi maxay tahay waa raxmad iyo makfirada weeyaan malaa'igtan waxay tahay duca iyo dembidhaaf weydiin weeyaan rawahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey biisnaadin xasan sanad xasan ayuuna ku wariyey weeyaan xadiidka kun iyo kow iyo shagaashanaad wacan bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul la rasul sal slam qaal nabigan wuxuu yidhi aqiimuu wartoosiyaay asufuufa sufuufa toosiya waxaaduu warsimay bayna almanaakibi garbaha sima oo isku aadiya weeyaan wasuduu warsharay alkhalala dulaelka shara meelaha dulduleela oo safka oo ka dulduleela shara weeyaan waliinuu warjilciya biaydi ikhwaanikum walaalihiinna gacmahooda u dabciya weyaan biaydi ikhwaanikum walaalihiin gacmaha u dabciya weeyaan oo gamihii gacmo dabacsan oo hadda arrintan ka in si adag eh, loo sama loo saf ayuu nabigeen diiday calayi slat slam qaarna laga yaaba inay eh, markay safka ay ku jiraan in qofka uu muxuuaha isgeejiye ood aad isu adkeeye oo muxuuaha aad aad u dhibaatay laga yaabaa isagoo sunnadii dabaq laho saas ku taaga markaasaa jiqilihii w inuu qof ama uu ka dheer ama uu ka gaaban yahay qofkuu ka dheer yahayn waxa laga yaba inu qoorta ka geliye qofkuu muxuuha ah ka gaaban yahay inuu waxaa laga yaaba keliyaha iyo uu ka geliye ood ku dhibaatay waana dhacda arrinta ad mararka qaar marka arrinta ayadaa in qofka si oo aad u dabacsan qofku uu tukado ayaa loo baahan ya weyaan oo dulaalihii kula tukada kula dhaqmo waliinuu war dabciyay biaydii ikhwaanikum walaalihiin gacmaha u dabciye weeyaan walaa tadaruu ha ka tegina furujaatin dulduleela lishayaani shayaanka ugu tegina weeyaan waman wasala safan qofkii saf muxuu xiriiriyo wasalahu allaahu ilaahay baa xiriiriyo waman qataca safan saf qofkii gooyna qatacahu allaahu allaha gooya ama alla xiriiriyo tii hore waxaa weeyaan qatacahu allaahu ilaahay ha gooyo weyaan tan dambana cafwan waman wasala safan qofkii saf xariiriyo wasalahu llaahu laba macnaba waa lagu fasiri karaa ilaahay baa xariiriyo oo laga dhiga khabar wasalahu llahu ilahay baa xariiriyo waman qataca safan saf qof gooyan qatacahu llahu ilahay baa gooye amaba laga dhigo muxuu ahaa laga dhiga muxuu ahaa ducaa oo la yidhaahdo oo nabigu uu yidhah alayhi salatu salaam waman wasala waman qaaca saf qofka gooyana qaacahu allahu allaha gooya labadaba waa mxuuah waa ku tuusanta weyan waa ku tuusi kartaa rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix xadiidka waa xadiid saxiixa xadiid kun iyo laba iyo sagaashanaad wacan anasin radia allahu tacala canhu ana rasul rasulka al sal l slm qaal nabigan wuxuu yihi rusuu waar isku dhejiyay isku dhoweeyay sufuukum sufuuftiina ow aqaaribu isku dhoweey baynaha iyada dhexdeeda waxaaduu warsimay bilcanaaq qoorta sima waa tii hadd aan sheegayni qoorta la sima fawladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiis ay ku sugan tahay wayaan inii aniga la araa waxaan arkaya ashayطaana shayطaan yadkhulu isagoo soo gala min khalali safi safka makaana duleelkiisa iyo meela ka duleelsan yahay ka duleela isagoo ka soo gala ayaan arkaa wayaan kaannahaa waaba ayada oo shayaanki shayaaطiin w cafwan inii aniga la araa waxaan arkaa ashayaaiina shayaaiinta jamcu shayطaan wayaane yadkhulu isagoo ka soo galaa min khalali safi kaanahaa waaba iyadoo shayaaiinta la too ah alxadfu xadfi waa ariga yaryar weyaan ari dayar ma ahan waa ari nooc ahoo bar yaryar oo ku noolaan jiray yaman iyo dalka xijaas maka iyo madiine xataa uu ka jiri jira weyaan laakiin dhanka yamanta ayuu u bannaa arigaas yaryar oo meel celinima aan la arkin xaluulashada badan siduu usoo xaluusha sidaasoo kale ayaad muxuu ah shaydaankii oo safuufta dhexdooda saas u xaluusha ayaan arkaae ee sufuufta toosiyey ayuu nabiga aleh slat slam ayib wuxuu le nabigan ala sl sl waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftaydi ay ku sugantay gacantiisa inii aniga la araa waxaan arka ahayaaiina hayaaiinna hayaan baa idin ma hayaan baa idin ma hayaain hayaain ma lahan ashayaan waa oo yadkhulu gala min khalali safi safka waxaa weeyaan dulaladiisa kaannahaa shayaaiintii ama ayadoo ah iyadoo kaloo ah alxadafu arigaas yaryar oo wabidhaanta yaryar siduu u xaluushoo kale isagaoo xaluna ayaana ka xadiiun saxiixun rawahu abu daawuud biisnaadin calaa sharti muslim alxadafu bixaa'in muhmalatin wadaalin mucjamatin xa la dhibactiray iidaal dhibcaysan maftuuxatayn la kordhabay xada la yidhaahdo uma faaun fa kadibna lagu dhammaystiro wahiya iyadana hanamun waa ari oo suudun madmadow siqaarun yaryar takuunu bilyamani yaman lagu arka weyaan oo yaman joogta xijaazna waa lagu arkaa oo maka madiina waa lagu arki jiray beriga ayada weyaan xadiidka kun iyo saddex iyo sagaashanaad wacanhu waxaa laga wariyey anas bn malik radi allahu tacala canhu ardaahu ana rasuula rasulka al sal alla ala slm qaal nabigan wuxuu yidhi atimuu war dhammaashatiray asafa safka almuqadam ee la hormariyey ama horeeyo dhammaashtira weyaan uma kadibna aladii safka yelihi ku xiga buuxiya famaa kaana wixii ahaaday min naqsin oo ah nusqaan iyo baroobitaan iyo dhammaashtirlaan wixii ahaado falyakun ha ahaada fi safi lmu'ahar safka dambe ha ahaada weyaan haddii marba ay meeshii qabyo noqonayso meeshii qabyoobays ha noqoto safka dambe weyaan ee safka hore ka ilaaliya muxuu inuu qabyooba rawahu abu daawuud biisnaadin xasan laakiin safkii koobaad hadduuba dadka yaryi ka warraba masaajidda qaar ayaa waxaa laga yaabaa inay toban qof ku tukadaan soo ma ku ayaga dee mxuuaha laa yukalifu lahu nafsan ilaa wascaha inta un joogtan baa tukani markaas wayna dhacdaa inkastoo nairobi ay naadir tahay inay dhacdo laakiin tuulooyinka masaajidda tira laga dhisay oo meelaha islaamku ku yaryahay laga dhisay mararka qaar shan qof aa ku tukana masjid weyn oo sigiska la eg qaybtiisa hore la eg ama ka weyn ayaa laga yaabaa inay shan qof saddex qof toddoba qof mararka qaar imaamkii muadinka ku tukadaan meelaha qaar muadinkii xataa iska xanuunsan markaas imaamka imaanay mararka qaar labadii way safrayaan way iska xirnaanaya masaajidka marka ninkii imaadon baa aayir inta albaabka ku tukani ay dhacda arintayda masaajida badan baa mxuu ahay ka sheegana jamaacalaan arrintaydana waxaa keenayso marka hore ayaa loo fiirsanin meelaha lagu dhisaa masaajidda haddii la dhisana in la mutaabaciyo dadka muslimiinta ayo meesha ku islaamay in lagu dabagalo oo la wacdiyo oo muxuu ah loo taga oo loo muxaadarayo oo qalbigooda la dhiso oo masaajidka xaqiis loo sheego oo dad ducaad ahoo dadka diinta bara loo geeya in ay ahayd arrintayda arrintayda nin gooni ay u saaranta marka culimada gooni uma saarno tujaarta gooni uma saarno dadka caadiga ah gooni uma saarno waxaa weeyaan mas-uuliyiinta gooni uma saarno waa arrin mas-uuliyad ah oo ummaddan wada taalla weya nin walba laga raba inu muxuu qaybtiisa ka qaato ayib xadiidka kun iyo afar iyo sagaashanaad can caiشhata waxaa le radi allahu tacala anha qalat waxay tiri um اlmuminiin qaala rasul la rasulka wuxuu yihi sal اllah alay slm ina allaha la weynay wamalaa'ikatahu malaa'igtiisa yusalluuna way ku salliyaan calaa mayaamin sufuufi sufuufta midigteeda sufuufta dhankeeda midigta ay ku saliyaan weyaan rawahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyay biisnaadin calaa sharti muslim wa fiihi rajulun mukhtalafun fiih xadidka waa daciif weyaan shaadwa xadiidka shuduud ayaa ku jira maxaa yeele matnigiisa wuxuu ka hor imaanayaa isagoo weliba dee muxuu nin mukhtalaf ah oo weliba dacfi lagu sheego ku jira xadiista saxiixa oon soo marnay iyo noo imaan doonta ayaa muxuu ka hor imaanaya weyn sidaa awgeed wax xoganoo laga qaadan laga marka xadiidka waa xadiid shaad ah weyaan xadiid shaad ah weyaan kun iyo han iyo sagaashanaad an bara bni cazib radi allahu tacala anhu qala wuxu bara kunaa waxaanan idaa sallayna haddii aan tukanna khalfa rasuuli rasulka algadaashiisa axbabnaa waxaan jeclaan jirnay an nakuuna inaan ahaano can yamiinihi midigtiisa xadiidka saxiix waa kan weeyaan can yamiinihi nabiga midigtiisa inaan ahaanaan jeclaan jirnay yuqbilu calayna nabiga uu nagu soo qaabilo biwajhi ama yuqbilu wuu nala soo qaabili jiray calayna dushanaga biwajhi wejigiisa fa samictu waan maqlay yaquul isagoo leh rabbi rabbiyow qinii ama cadaabaka cadaabkaad iga badbaadi yowma maalin iga badbaadi tabcau aad soo saarta aw tajmacu aad kulmisa cibaadaka addoomahaada maalinta ayada cadaabkaad iga badbaadi rawahu muslim nabigeena calayhi salatu salaam saxaabadiis waxaa ka mid ah bra bin caazib wuxuu leeyahay waxaan jeclaan jirnay inaan dhanka midigta safka ku tukanno waxaan u jeclaan jirnay nabigeena markuu soo wareega calayh sala slam uu soo qaabila uu soo leea soo jeesana oo saxaabada uu ku soo jeesana dhanka midigta ayuu ka wareegi jiray marka wajiga nabiga inaan aragna calayhi salaatu wasalaam ayaan darteed u yeelijirnayaan u yeeli jirnay laakiin nabigeena ala sala slam sida caadadiisahayd aqbala anaa biwajhi wejigiisa ayaa toos soo jeedin jiray wejigiisaasu soo jeedin jiray nabigeena alayh salat slam laakiin markuu leexana ayaa saxaabada dhanka midigta xigta ay arki jireen markaasaan ka maqlu ley nabigeen al alai slat slam ilaah iga badbaadi cadaabkaada maalinta addoommahada aad soo saaraysa ama aad kulminaysa weyaan nabigeen ilahu bari jira alai slat slam xadiid kun iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda wax fadaa'il oo ku sugan in midigta safka ee muxuu ahaa la galo waxaa weeyaan oonan ahayn ficilkaas saxaabada nabigeena calayhi salaat salaam ma jirto weyaan weliba waxaa weeyaan haddii ay dhacdo in safufta midigta ahay la buuxiyo dhanka midigta la buuxiyo bidixdana ay bannaanaato arrinta ayada ah waxaa weye arrin la ogolya maaha waa in safka koobaad la dhammaystiro weyaan waxaa laga yaaba dadka qaar inay eh, safkii markuu khaasatan masjidka iska yaro faarufaarug yahay in safka uu u xogan yahay dhanka midigta oo laga yaabo inay labaatan qof safka midig ku jiraan imaamku midig ka ah dhanka bidaxdana ay saddex ama afar ku jiraan sax ma arrintayda sax maaha weyaan marka in safka uu dheelitiran yahay ayaa loo baahan yahy weyaan wacan cabdillahi bni muqafal radi allahu tacala canhu arda muttafaqun caleyh waan ka soo booda xadiidka nacam xadiidka kun iyo lix iyo sagaashanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala abu hurayra qala rasul la rasulka wuxu yhi sal l slam wasiu limaama imaamka bartama yeela oo bartameeya imaamka bartamaha ka dhiga weyaan wasuduu waxaad shartaan alkhalala dulduleelkan shara rawahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey xadiidku waa xadiid daciif ah waxaa daciif ka yahay taamnimadiisa qaybtan ah wasudu lkhalalata adilo hore noosoo hormartay iyo mid dambaba waa imaan doontaa iyada waa sax oo mxuu ah xadiid kalaba markaad kacaysa laakiin arrinta wasiulimaamka waxaba yaraatay xoojii looma weyaan looma hayo saas weyaan nacam xadiidka ama baabka baabu fadli asunan sunanta fadliga ay leedahay ayuu u baab yahay alraatibati ee joogtada ah maca alfaraa'idi faraa'idtana la socota iyo wa bayaani aqaliha inta u yar oo la caddeeya iyo wa akmaliha inta ugu kaamilnimo badan iyo wamaa baynahumaa inta udhexaysa weyaan xadiidka baabka imaamka caleyh raxmatullahi wuxuu u baabaystay sunanta joogtada ah fadliga ku xiran ama ha ka horayso ama ka dambayso fadliga ay leeda ayuu mxuu ah imaamka u baabaysta weeyaan raximah اllah raxmatan waasica wuxuu marka caddaynayaa bayaana aqaliha wa akmaliha wamaa baynahuma waxaa noo imaan doonta axaadiid qaar laba rakca suhurka ka hormarinaysa iyo qaar ka hormarinaysa afar rakca iyo qaar afar rakca ka dambaysiinayso intaas marka imaamku wuxuu leeyahay aqaliha wa akmaliha wa maa baynahuma marka xataa eh, rawaatibtaas amaba mxuu ahaa raatibada waxay leedahay qayb kaamilnimadeeda inta ugu kaamilnimo badan iyo qaybta ugu yar iyo qayb dhexdhexaad ay leedahay intiiba marka mxuu aha waa noo iman doonta insha allahu tacala haddii ad aragtaan duhurkii afar laga hormarina ama laba laga hormarina ama afar laga dambaysina ama afar laga horraysiina hala yaabina intaba waxaa soo gelaysaa akmaliha wa aqaliha wamaa baynahuma ayay soo gelaysaa weyaan inta ugu sarrayso iyo inta ugu hoosayso iyo inta waxaa weyan dhexdhexaadka ay soo gelaysaa weyaan laakiin qofka muminka sida noo imaan donto insha allahu tacaala waxaa habboon in jannadii uu muxuu aha qol gurigiisa ka diyaarsado oo ah inuu laba iyo inuu maalinta iyo habeenkii oo muxuu ahaay la socota salaada faradka ah inuu la imaado si gurigiisi jannada aaduu muxuu ahaa diyaarsado weyaan sida noo iman insha allahu tacaala xadiid kun iyo toddoba iyo sagaashanaad wacan umulmuminiin ummi ramla binti abi sufyaana radia allahu tacala canhuma waa ukhtu mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi qaalat waxay tihi cafwan umma xabiiba samictu waxaan ka maqlay rasuula rasulka alla ka maqlay sal allah alay slam yuquul nabigeenula maa min cabdin adoon ma jira muslimin ee muslim ah yusallii tukada lilaahi alla weyne dartii u tukada tacaala alla kor ahaaye kula yowmin maalin la arka intay casharata rakca laba iyo toban ragcadood taawucan sunna falasho iyo ajir gurubsasho u tukada oo hayr alfariidati faradka aanan ahayn ilaa haddii ay arrintaa dhacda miya bana allaahu allah u dhisa lahu isaga beytan guri oo filjannati jannada dhexdeeda ah aw amaba ilaa haddii uu arrintaas sameeyo bunya lahu waxaa loo dhisaa isaga lilmajhuul weeyaane binaan lilmajhuul buniya lahu waxaa loo dhisaa beytun guri oo filjannati jannada gudaheeda ku sugan rawaahu muslim laba iyo tobanka raca marka wanaagaas ay leeyihiin laba iyo tobanka rac marka sida lagu jamcin karo ugu muxuu dhow culimada ay leeyihiin waa afar ragcoo salaada duhur ka horayso iyo laba ka dambayso nus marka laba iyo tobanka rac halkaasay ku baxday iyo salaadii maqhrib laba ka dambayso sideeda halkaa ku baxday iyo laba ragcoo salaada cisho ka dambayso toban halkaasay ku baxday iyo laba ragca oo salaada fajar ka horayso laba iyo tobankii muxuu aha ragca oo jannada guriga ku yeela ilaahay ugu dhisaya qofka laba iyo tobankaas la yimaado insha allahu tacaala gurigaas waa loo diyaarinaya marka qofka inuusan ka tegin afar rakca salaad duhur ka horayso iyo laba ka dambayso iyo salaadda mxua maqhrib laba ka dambayso iyo salaadda cishe laba ka dambayso iyo salaadda fajar waxaa weeyaan laba ka horayso waxay noqonaysaa marka lix bacdiye ah iyo lix qabliye ah lix salaadaha salawaadkaas ka horeeya iyo lix rakco ka dambaysa lixda ka horeysa waa afarta duhur ka horeyso iyo labada salaada fajar ka horeyso afarta ka dambaysana waa maqhribka iyo cishaha iyo iyo duhurka ayaana waxaa weeyaan salaadda casar marka gooni ahaan ayada waxa u imaan doonta afar ragcoo ka horeyso oo qiimo badan ayaa noo imaan doonta insha allahu tacaala salaada mxuu ahay maqhrib laftirkeeda laba ragco ka horayso ayaa noo imaan doonta laakiin rawaatibta ama raatibada waxaa weeyaan sida aqwaal ahlicilm marka la firfiiriyo ama mxuu aha la dhex maro ay ku khulaasada noqonaysa waa in afartaa duhur ka horaysa iyo labadaa ka dambayso iyo labadaa maqhrib mxu ka dambayso iyo labadaa cisho ka dambayso iyo labadaa salaad subax ka horayso in laba tobanka qofku daa'imo uu sinaba ugu tegin mararka qaar waxaa dhacda marka salaada duhur inta badan kuwan kale eh, bacdiyada ah qofka wuu xabisan yahay laakiin kuwa qabliyada dhib badan salaada fajr laftirkeeda in laga tagana waa dhib badanta laakiin waxaa aad u yara eh, qofku dhibku eh, noqon karta khaasatan qofka mashquulkaa suuqleyda oo dadka muxuu ah salaada un ka soo gaara salaad duhur labada kahor afarta ka horreysa inuu qofka ay dhaafto marka waa la imaanaya qofka bacd salaaduu la imaanaya bacd salaad ayuu la imaanaya weeyaan nacam xadiidka kun iyo siddeed iyo sagaashanaad wacan bni cumar radi allahu tacala anhuma qal wuxuu yidhi cbdullahi bn cumar sallaytu waan la tukaday maca rasuulka allaan la tukaday sal l slem rakcatayn laba rakcaan la tukaday oo qabla duhri salaada duhur ka horayso iyo warakcatayn laba rakcaan la tukaday oo bacdaha salaada mxu duhur ka dambaysa weyaan warakcatayn laba rakcaan waan la tukaday oo bacda aljumcati jumcada mxu ka dambayso iyo warakcatayn laba rakcaan la tukaday oo bacda almaqribi maqrib ka dambayso iyo warakcatayn laba oo salaada duhur ka horreeyey afarta ragco salaada duhur ka horreysa labaa laga sheegay labana waxaa wada ka dambaysaa salaada maqhrib iyo salaada cishana labalabada ka dambaysa waa la sheegay intaa meeqay noqotay sideed weeyaan waa noo iman insha allahu tacala kuwa kale waa noo iman doona muttafaqun caleyh xadiidka kun iyo sagaal iyo sagaashanaad wa can cabdillahi bni muqafal radia allahu tacala canhu qala abdillahi bni muqafal qaala rasul la rasulka wuxu bayna kulli aadanayni laba aadaan intu bayna kulli aadanayni laba aadaan intuu dhaxayso salaatun salaad ayaa ku jirta weyaan bayna kulli aadanaynin laba aadan oo la arko ama kasta waxaa u dhexayso salaatun salaad baa udhexayso weyaan bayna kulli aadanayni laba aadan oo kasta waxaa u dhexayso salaatun salaad baa udhexayso weyaan ama salaadaa ahaatee laba aadan oo kasta inta udhexayso bayna kulli aadanayni laba aadanoo la arko waxaa udhexayso salaatun salaad bayna kulli aadanayni laba aadan oo la arka dhexdooda waxaa ahaatay salaatun salaad weeyaan wa qaala fi aaliai tii saddexaad wuxuu nabigu wuxuu liman shaaa qofkii doono muttafaqun calayh almuraadu biاlaadaanayni alaadaanu waliqaamatu weyaan aqimitaanka iyo aadaanka ayaa laba aadaan min baab ataqliib ayaa loo yirihi saas weyaan saasku imaam ku fasiray caleh raxmat marka salaad kasta oo la aadimo iyo mxuu aqimitaanka udhexayso waxaa weeyaan eh, salaad baa ku jirta weyaan in qofku marka u ayaa nabigan u suneeyey calayhi salatu salaam baabu takiidi rakcatay sunati subxi salaada subax sunnadeeda baabu takiidi rakcatay sunati subxi salaada subax labadeeda rakca oo sunnada ah sunanimadeeda in la adkeeyo ayuu baabi bakan weyaan labada rakco salaada subax ka horaysa inay sunno tahay sunanimadana ay weliba aad usii adag tahay ayaa marka imaamku u baabaysta aleh raxmat ullah waa doontaa adilada iyo xadiiska hadlayso xadiidka kun iyo boqolaad xadiidka kun iyo boqolaad wacan caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sal slam kaana waxaa nabigeena laa yadacu midaanan ka tegin arbacan afar oo qabla duhri salaadda duhur ka horraysa waatan marka wa rakcatayn laba rakcoo qabla alkhadaati iyo salaadda fajar ka horraysa weeyaan nabigeen wuxuu alai sala slam laa yadacu midaanan ka tegin arbacan afar oo qabla duhri salaadda duhur ka horraysa kama tegi jir nabigeen alai sala slam cid caaisho ka ogaan badan kaga ogaal badan lama arka arrinta iyada wa rakcatayn laba rakca nabiga qabla alhadaad hadaadkan wuxuu ula jeedaa salaat fajr rawahu lbukhaari xadiidka kun iyo boqol iyo koobaad wa canha ummi mumin caaisha waxaa lagu radi allahu tacala canha wardaha qaalat waxay tihi caaisha lam yakun muusan hayn annabiya nabigeena sala allahu aleh ali waslem calaa shayin shay oo min annawaafili sunnooyinka ah ashadda mid ka darnaan badan tacaahudan xagga ku dadaalka minhu nabiga xaggiisa alai slat slam calaa rakcatay alfajri labada rakca oo fajarka weeyaan muttafaqun calayh nabigeenna wuxuu ma ahayn calayh salaat slaam shay sunno ah ood kaga dadaal badan yahay labada ragca oo salaada fajar ka horaysa weeyaan marka labada ragca nabigeenna weligiis xataa safaran waxadaran xitaa markuu safarkee nabiga kama tegan jirin alai sl slam witrkana saasoo kale kama tegan jirin alaihi salat slam mutafaqun caleyh wa canha umlminin waxaa lagu yiri caisha radi allahu tacala canha can inabi nebigu nabigeena waxay ka warisay qaala nabigeenu yidhi alaih salat slam rakcataa alfajri laba rakca wanaag badan ay ka khayr badan yihiin min addunya adduunye iyo wamaa fiiha iyo wax alla wix adduunka ku dhex sugan labadaas rakca oo fajarka ayaa ka khayr badan ayuu nabigan leh alai slam rawah muslim wa fii riwaayatin lahumaa lahumaa axabu ilaya min addunya jamiica lahumaa labada rakcadood ayaa axabu la kalgacaylo badan ilaya ani xaggaygo nabi moxamed alaih slat min addunya adduunya jamiican dhammaanteed weyaan abcan adduunyadii khayraadka qur-aanka kariimkaa iyo waxaa weyaan mxuu ah sunantii iyo faraaishii baabka hadda laga hadla kaama aha weyaan waa adduunyada waxyaabahan mxuu aha matacdeeda iyo yacnii maalkeedii iyo owlaadeedii iyo ziinadeedii iyo quruxdeedii iyo nolosheedii iyo waxeeda weyaan waxa laga hadlaa weyaan xadiidka wuxuu ka hadlaa taa weyaan nacam xadiidka kun iyo boqol iyo saddexaad waan abi cabdilahi waxaa laga wariyay cabdilahi abiis bilaal ibnu rabaxin radia allahu tacala canhu bilaal ibnu rabax kunyadiis maxay tahay abi cabdilah imaam nawowi ah halkan marka saas ku caddeeyey muadini rasul rasulka ale muadinkiisa sal allah alay slam anahu abi cabdilah ataa rasul rasulka ale u yimid sal l slem liyudinahu inuu ogeysiiya bisalaati alghadaati salaada aroorta iyo salaada fajar weyaan hadaada salaada aroorta la tukada oo faradka waa salaada munfajarka ah fashaalat waa i mashquulaysay caaishatu umi اlmuminiin caaisha bilaalan bilaal ayay mashquulisay bimrin arrin bay ku mashquulisay oo sa'alathu ay weydiisay canhu isaga xaggiisa canhu xaggiisa ay ka weydiisay weyaan fashaqalathu waxay ku mashquulisay caaishatu caaisha bilaalan sayid bilaal ayay mashquulisay biamrin amar oo sa'alat ay weydiisay hu bilaal canhu shayga isaga xaggiisa caaisho markaad mxuu ahaa aad bilaal ay aragtay oo nabiga u socda alayh sala slaam way joojisay ummumuminiin kadibna su'aal ayay weydiisay su'aashaas markay ku daahisay si ay u ogaato isagana wuu istaagay waad garanaysaan waa zawjada nabiga calayh salat slaam hoyay u tahay dhanka kale ninka xureeyey oo mowlahiisa ahaa gabadhiisa weeyaan marka fadaa'il badan iyo qadarin badan ayay marka ummumuminiin caaisha mudnayd ay mudantahay haddana weyaan radi allahu tacala canhu ardaa marka sayid bilaal oo nabigeenna u socda oo weliba salaadna u sheegi raba ayay joojisay oy mashquuliso ay daahiso weyaan ay daahisay xata asbaxa ilaa aad muxuu ahaa ka caddaada jiddan ilaa waagi uu ka caddaada weyaan asbaxa jiddan waagii ayaa aad u caddaaday weyaan qorax lama gaarina dabcan laakiin salaaddii aa caddaatay fa qaama bilaalun bilaal baa istaagay fa aadanahu kadibna wuu ogeysiiyey nabiga bisalaat salaada nabi allow salaaddii ayuu ku yidhi wuu ogeysiiyey wa taabaca wuxuu weliba isdaba dhigay aadaanahu ogeysiintiisa aadaankan aadaankii xaya cala salaat xay alfalax ma waa ogeysiin khaas ah. nabiga intuu taga nabi allow salaadii nabi allow salaadii nabi allow salaadii waa aadaan oo khaasa ah weyaan ee aadaankii caadiga ahay oo allah akbar allah akbar tahay ma waa mid khaas oo nabigan uu sheegaya ah salaaddii in wakhtigeeda la joogo weyaan falam yakhruj sow muusan bixin rasuulka ale sal allah alay slam kharaja ma nabigu wuu daahay wey falam yakhruj sooma bixin oo dhawaaqii muxuu kuma soo bixin bilaal falama kharaja markuu soo baxay sallaa binaas nabiga dadkuu dujiyey faahbarahu marka kadibna wuxuu u sheegay bilaal yuu u sheegaya nabigan u shega sal slm faahbarahu u sheegay hu nabiga wuxuu u sheegay waxaa u sheegaya bilaal radi allahu anhu arda ana caaishata um lmuminiin caaisha shaqalathu inay mashquulisay biamrin arin oo saalathu canhu saalat ay weydiis hu bilaal amarka asaga xaggiisa xataa asbaxa ilaa aad ka waabaraysay jiddan